bismillahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rab lcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi waaalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd cashirkan waa kii lixdan iyo saddexaad ee kamida ah min sharxi saxiixi muslim waxaynu kusoo jiray axaadiidkii dhaadheerayd ee ku saabsanayd shafaacada iyo ahlu tawxiidku inaysan naar ku waaraynin iyo tii weyneeda ku saabsan shafaacat alcudmaa in dadka maxsharka baka qiyaama looga raaxeeyo nin walba xukumkiisa la mariyo qala اlimam raximah اllahu tacala xadaana muxamed bnu طariif bni khaliifaة اlbajli qala xadaana muxamed bnu fudayl adabi fudayl bnu khaswan adabi waynu soo maray dhowr goor xadaana abu malik alashjaciyu wasmuhu sacad bnu ariq sacad bnu ariq in badan baad soo marteen can abi xaazim alashjaci salmaan can abi hurayra radi allahu tacaala canhu sanadka halkaasu ku hadhay sanad labaad wabu maalikin can ribciyin can xudayfata wa abu maalikin wuxuu ujeedaa sheekhu sanadkii horun baad soo akrinaysaa hadde oo maxamed ariif can moxamed bn fudayl can abi malikin can abi malik ayb abu malik baa marka laba sheekh xadiidka ka qaadanaya midna waa ribciy ibnu xiraash midna waxaa weeye abi xaazim alashjaci can abi hurayra can ribciyi can xudayfat lyamaan qaala waxay dhaheen labadaas saxaabi qaala rasuulu lahi sal lay wasalam yajmac allahu tabaaraka wa tacaala ilaahay baa kulminaya barako badnaaya oo sarreeya annaasa dadkuu kulminaya maalinka qiyaamo fayaquumu lmu'minuuna muminiintaa joogsanaya oo istaagaya xataa tuzlafa lahum ljanna ilaa jannada loo soo dhoweeyo banka qiyaama la taagnaan wey ilaa jannada loo soo dhoweeyo qayba muslimiintu ka mid ah maan ergeysano oo ilaahay subxaana wa tacaala ambiyadiisa oga ergeysano si naloo kala xukumo walbana marka camalkiisi la mariyo jannadii wataas jahanamana waata guuxayse maa la kala baxo xataa tuzlafa ay tuqaraba lahum ljanna ilaa jannada loo soo dhoweeyo fayatuuna waxay u tagayaan aadama calayhi salaatu wasalaam fayaquuluun waxay odhanayan yaa abaana aabbahanow lana aljannata jannadan noo fur in naloo fura lana uطlubna laha fatxa اljanna jannada haddee loo furaya camalka ha bilowdo wey halla isxisaabo ha la kala tago fayaquuluun fayaquulu wuxuu odhanaya aabbaheen aadam hal akhrajakum waxaa idinka soo min aljannati jannada ilaa khaiatu abiikum aadama hal akhrajakum ma idinka soo min aljanna jannada inaad ilan jannaan anugu ku soo koray oo ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu i abuurayba i jannaba waxaa idinka soo saaray ilaa khaiatu abiikum aadama aabbihiin aadam gefkiisi waxaan ka ahayn miyaa jannada idinka soo saaray see leedihin lastu bisaaxibi daalika arinkaas ergada ah ma ihi ninkeedii ma ihi idhabuu ilaa bni ibraahiima wiilkaygii ibraahim aada khaliil illaahi ilaahay kuu jeclaa ahaa qaala fayaquulu ibrahim wuxuu odhanayaa lastu bisaaxibi dalik ninkeedii m arinka asaga inamaa kuntu anugu waxaan khaliilan miduu alla jecel yahay min waraaa waraa oo halkaa iyo halkaa kasii dambeeya bimacnaa hawshaa ma geli karo darajooyin baa ii dhexeeya wey anigiyo inaan ergeeyoon maanta ilaahay subxaanahu watacala hor istaago min waraaa waraa way isku khilaafeen qolyaha muxadidiinta iyo luqawiyiintu wadaadda waa min waraau waraau bay yidhaahdaan oo luqawiintu saasay jecel yihiin ama ahluxadiid sidanay ku wariyeen oo u badan min waraa waraa la yidhahdo la kordhabo oo la bineeyo iyagaana saxan lanna waa baabkoodii say ku wariyeen bay ku warinayaan wajna fi lcarabi way ku leedahayo shayga marka la celceliyo hal macnuu faa'ideeya laakiin tawkiid buu faa'iideeyaa shadara madare iyo shaqara baqaroo kale weeye iyo hamsatu bayna baynaad leedihin bayna bayna jaari aniyo hebel waxaa weeyaan bayta bayta ayib waan ku imanayaa sabaaxa masaa baad dhihi waad kordhabi marka waa dhaqan la yaqaana fi lcarabiy wuxuu ujeedaa nabigu marka hawshaasi aad iyo aad baan ooga fogahay lastu bisaaxibi dalika <clears throat> ma ihi buu leeyahay ninkeedii mi arrinkaas ninkii qaban lahaa anugu ma ihi laakiin waxaa weeye waa iga fogta hawsha ayada waa iga fogta hawsha ayada marka inamaa kuntu waxaan khaliilan miduu alla jecel yahay laakiin min waraa waraa laakiin ka fogo inuu ergeeyo ilaah waa yahay ama waxaa khaliilka raxmaan baan laakiin hawshaan ma qaadi karo wadaadkii suufiyaga iyo xogo qur aan ku ficilay in la oo kale wadaadow kaalay baa nin baa dhimanhaya baa layidhi yaasiin ma ku ahri somaali waad garanaysaan ruux waxay aaminsanaayeen hadduu dhinto isagoon la yaasiimin inuu yahay neef baktiye isagoon la gowracinba la tooyay dhihi jiray marka wadaadku meelaasu iska wardeeo iska siyaaraysan jiray yaasiinkana muusan aqoon marka wuxuu yidhi si kalaa khayr ii dhabaye yaasiimaha waa laygaga fiican yahay yani wuuu jagadiisii buu ceshanaya wuxuu leey weli waan barakaysno waxaana nin cajaab qaba laakiin qur-aanka waa lagaga fiican yahay wey almuhim nabiyullaahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam wax laysga rabdhigame laakiin tusaaleen oga jeednahay wuxuu leeyahay ilaahay waa jecelya laakiin hawshaan hawshaydii ma aha icmudu u qasda ilaa muusa calayhi salaatu wasalaam nabiyullaahi muusa aada kallamahu allahu takliiman e, e, oo nabigii ah oo la hadlay lahadal lahadalka looga jeedaa mubaashir ah bilaa waasita ayaa looga jeedaa maxaa yeele ambiyado dhan ilahi waa la hadlay biwaasitati jibriil ayib laakiin tan waxaa loo jeeda waa mubaasharo bilaa waasita looga jeedaa waliah luqawiintan waxay ku ijmaaceen haddii ficilka lagu adkeeyo cafwan ficilka haddii masdarkiisi lagu adkeeyo annahu yarfacu اlmajaaza wاtaأwiila bal huwa nasun fii macnaa fii macnaa wakalama allahu muusa takliima fayatuuna muusa muusay u tagayaan muslimiintu fayaquul wuxuu nabi muuse lastu bisaaxibi dalika arinkaas ninkeedii ma ihi idhabuu ilaa ciisa calayhi salaau wasalaam kalimat illaahi wa ruuxihi ahaa ilaahay weedhiisii iyo ruuxdiisi fayaquulu ciisa shalay baynu soo maray qaacidatu maa yunsab ila llahi subxaanahu wa tacaala maxay ahayd qaacidadu kor u hadla miyaa saaka lama soo wixii macaani ee sifaada rabbi loo tiiriyo subxaanahu wa tacaala waa sifa min sifaatihi ama sifa daatiya ha noqdo ama sifa ficliya marka ha noqdo wixii laakiin acyaana ee taquumu bianfusiha ilahi waxaa lagu tiiriyaa waa idaafatu tashriifin wa takriim hadihi alqaacida fayaquulu ciisa ciise wuxuu odhanay calayhi salaatu wasalaam lastu bisaaxibi dalika arinkaas la soo sheegay ergada ah ninkeedii ma ihi fayatuuna muxamadan muxamed bay u tegi jireen calayhi salaatu wasalaam fayaquum nabigu waa istaagaya fayudanu lahu waa loo idmi wa tursalu waxaa la diraya alamaanatu amaanadiiba la diri iyo mas-uuliyaddii iyo xilki hunaa alamaana waynu soo mara inay xilki tahay iyo iimaankii iyo waraximi qaraabanimadii laba macnaa ku jirto ilaahay waa suuraynayaa ammaanadii iyo wada dhalashadii raxiimkii oo qaraabadii iyo xididkii iyo xigaaladii iyo sokeeyihii ayaa rabbi suuraynaya muuqaal baa laga dhigi garab istaagaya jahanaba labadeeda dhinac istaagaya muxuu rabaa waxay dalbayna xaqoodii ammaanadu xaqeedii bay dalban la dayace lagu tuntay qaraabanimadkuna iyo ahlnimaduna waxay dalbanayaan xaqoodii lagu tuntay ee laga gibidhac watursalu amaanatu qolyana waay le ma ahe waxaa weeye qudhigeedaa istaagay oo meeshay ka hadlaysa la suurayn maayo ilaahina subxaana wa taala waxalba waa awoodaa watursalu amaanatu ammaanadii baa la diraya iyo wraximi iyo qaraabanimadkii fataquumaani waxay istaagayaan labadaasi janabatay siraai jidka siraad labadiisa dhinac janabateynku waa dacalada dhinacyada labada hareerood bay ka istaageen yamiinan wa shimaalan midig bidix bay ka istaagayaan maxay rabaan ninkii marka aan xaqoodii ka soo bixin bay la kacahayaan jahanaba markaa lagu tuurahaya ninay ammaan la hadho iyo xilkasnimadii iyo iimaanka iyo ahdigii ballanka all ku tuntay iyo ninay qaraabanimada la hadho iyo in ka badbaadow halis wey markaa la iska ilaaliyo xilalka iyo mas iyo ballamaha ha dhowro qaraabadii xididkii hilbahana hala ilaaliyo fayamuru awalukum midkiinna u horeeyaa maraya kalbari biriq oo kale hilaac oo kale ku maraya qaala wuxuu yidhi abu hurayre qultu waxaa idhi ya biabii anta wa ummii qaa'ilku hunaa waa abi hurayre wey nabiga weydiinaya maamuslim marka wuxuu u warinhayaa sidai riwaayadu ogu timid qaalaa dhihi maayo maxaa yeeley ninka qowlka iska leh riwaayadu waxay ku timid inuu yahay abu hurayra radi allahu tacala canhu qultu waxaan haddaan abi hurayre biabii wa ummii biabii anta wa ummi aabbahay hooyada nabi allow allah kugu furtee bimacnaa ruuxa jeceshaa loo isticmaalaa wixii dhiba kugu imaan lahaa labadan u jeclayba allah ku baxshay nabio adiga allah ku badbaadsow ayu shayin ka mari lbari yani macnahaasuu rabaa inuu fahmo saxaabigu axadka ama see loogu mari karaa sidii biriqdo kale ama hilaac kale hilaac waa aragtay bigtaas wey xataa isha waa ka degdeg badan yahay ilbiriqsigan anagu saa uu ka degdeg badan waa aragtee waa go-haya saasuu leeyahay maritaanka hilaac oo kale ah qaana wuxuu hi alam tarow miyaedan arago indhaha ku qabanin ila albarqi kayfa yamuru wayarjicu fii arfati cayn seed leedihiin nabigu wuxuu hi aragday hilaaco kayfa yamuru siduu u dhaqaaqa u marhayo wayarjicu haddana usoo laabanayo fii arfati cayn ilbirqsi aarten gogo'aya beylig bule beylig tii hore markay big tu damba ka dambe tii waygu damba ka dambeeyaan marka waa degdegaawo degdega iyo surcada iyo xawaarahaasa lagu maraya uma waxaa maraya kiina labaad uma yamuru awalkum soomali soo marin haddii fa yamuru awalkum bay hadda ki qaybta labaad ka mari riixi dabaysha say u kale dabaysha dheeraysa uma ka mari tayri shimbiraha duulooo kale washad rijaali wa ka shad rijaal ragga dheereeyoo kale shad riaal bacdu nusq baa qora laakiin waa alrijaal ani hada waxa ii dhiga maxaa idiin qoran qaybta kale waxay ku mara wa ka shadd الrijaal ragga dheereeyo oo kale jamcu rajulin baad ku maraysaan ragga dheereeyo ordo oo kale tajri bihim acmaaluhum riwaayamsalmihim ah intaan tajri bihim dadka maxaa la socon see loo duuli maxaa adiga inaad duusha keeni nina uu rucleeyo nina uu ordo nina uu faras ahaan ku maro nina dabayl nina uu ku maro sida shimbirkii duulaya nina uu ku maro sida hilaaci maaa keenaya waxaa keenaya nin walba camalkiisii intuu dhan yahay wanabiyukum nabiguno qaa'imun wuxuu taagan yahay cala siraadi jidka siraad buu taagan yahay yaquulu nabigu wuxuu le rabbi sallim sallim ilaahu ummadayda nabadgeli ilaahu ummadayda nabadgeli xataa tacjiza ilaa ay noogto acmaalulcibaadi addoommaha camalkooda uu daalo uu ku kicin waayo baterigaad dhigaysaa wax lagu kacay muxuu ahaa shidaalka camalkuha camalkii hadduu cajiso wuxuu awoodi waayayaa inuu ku kiciyo oo ku biibiyo ama ku dhaqaajiyo ama ku socodsiiyo ama ku duusho xataa tajaza tacjiza acmaalu cibaad xataa yajia arajul ilaa uu yimaado bay hawshu socon weeye oo kooxo kooxo iyo loo kala soconaya xataa yajia arajulu falaa yastaiicu sayra ilaa uu yimaadin inaan karin ilaa zaxfan xamaarasho ama gurguurasho mooye socod waa ninka waa xamili waay maxaana keenay ragga asagaaba ka murqa waaweyn baa laga yaabaa e amalkii baa la hahay camalkii baa la hadhay ilaahna badbaadso qaala wuxuu ihi suban wa fii xaafatay siraad labada dhinac janabataynna haddaynu soo marray xaafatay iyo janabatayn waa isku mid labada dacal labada dhinac labada hareerood wa fii xaafatay siraai jidka siraad labadiisa dhinac waxaa ku yaala kalaabiibu biro godgodan jamcu kaluub waa inaga soo mara katanuur mucallaqatun la laadaasho ka laada halkaasay ka suran tahay oo dadkay rabtaa inay dafto maxaa la amray ma'muuratun waxaa la faray biakhdi man umirat bihi biakhdi man ruux inay dafto qaado umirat bihi la amray ay biakhdihi inay qaado la amray bay qaadaysaa fa min annaasi makhduushun nin la hamburiyebaafan nin la helhaylay baa ka mid a naajin oo badbaadaya makhduush oo ruuxa la halaakeeyey la dilaaciyey la garaafeeyey ayib sooma dawacada iyo dhurwaaga nabika markay qabto xaggana uu ka fakado waa lagu qaban kadibna waad baxsan wey waad badbaadaysa fa minhum min annaasi waxaa ka mida makhduushun mid la halaakeeye ama la jeexay baa ka mida ama la garaafeeyey ama la miciyey naajin xaggana badbaadahayo wa minhum waxaa ka mida weeye makduusun mid la hambooriyey oo la tikhaantiqiyey fii naari naarta af af loogu tuuray oraani soo maray kadsigu inuu yahay in qadaadka lagaa lagaa riixo oo lagaa tuuro kadibna aad hore u dhacdo niman waxa le mee mukardiska fasirahaye qolya la rasteeye baa ka mid a rasteyntu marka marka waa sifatu lmafcuul ee ma aha sifatu faacilin ayib marka almihim ruux la hambooriyey ka dhig wاladii nafsu abi hurayrata biyadihi nafta abu hurayra axadkay gacanta ku jirtaan ku dhaartay ina qacra jahannama jahanaba salkeedu la sabcuuna khariifan la sabcuuna khariifan aniga sabcuun baa ii qoran way saxan tahay bacdu nusq waxay la sabciin ah, bacdu nusq baa dhigay ina qacra jahanama jahanaba salkeedu la sabcuuna khariifan toddobaatan dayrood baa loo socdaa khariifku inagu dayr bayn dhahnaa soomaaliya haddaynu laakiin cinda alcabr khariifku waa xilliga jihaalka ee musiibada ah weeyaan ee xaleentu daadatee la baaba'o almuhim sanadku sidiisubu waa afar afar fasal weeye halkii fasale ka mida ah sanadka hal mar unbuu soo noqdaa jilaal iyo xagaa iyo gu iyo dayr buu inagu iloo yahay mid walba sanadka mar un bay soo laabato soo maa haddaad sabciina khariifan tiraahdo iyo sabciina aad tidhaahdo muxuu ahaa rabiican ama aad tidha sabciina sanatan waa isku mid isku mid wey ayib ama riwaayada alla sabciin waxaa ku jira xoogow mulaaxada carabiy waxaa dhici karta marka eh, inay ku socoto calaa luqati man yaxdifu lmudaafa wayatruku lmudaafa ilayh calaa xaaliyan waxba ka bedelayn oo marka waxay noqonaysaa inay ahayd ina qacra jahannama lamasiratu sabciina lamasiratu sabciina khariifan toddobaatan bayrood baa loo socdaa mudaafkoo masira la gooyey kadibna mudaafu ilayga baa laga tegey oo sa sidiisii loo daayey marka macnahaas dariiqada waa la mari karaa dhib malaha iskaga tago xadiidka abuurera kale waxaa ku sugnaa ina sakrata alatii latulqaa min shafiiri jahannama tahwi fiiha sabciina caaman way ku caddaysay dhagaxa weyn ee laga tuuro qarka jahanamo wuxuu sii soconayaa toddobaatan sano ayuu sii soconaya tirada nabigu uu sheegay laba macnaa laiskugu khilaaf ma taxdiid ba mise waa takhiir ilaa tira luqada carbeed la sheegaa qur-aanka lagu sheegaa sunnada lagu sheegaa oo looga jeedo in wax la badiyo istakfir lahum aw laa tastakfir lahum in tastakfir lahum sabciina maratan falan yakfir allahu lahum marka ma badin baa looga jeedaa oo sida loo badan yahay mise waa taxdiid oo toddobaatan sane u soconaysa dhagaxa weyna la sii daaya dhagax ordaaya diinta xawaaraha goynaya wax walba ka orod badan yahay ilaahay subaana wa taala nooga safir baashaas baabu fii qowli nabi sal lay slam ana awalu nnaasi yashfacu fi ljannati wa ana akar اlanbiyaai tabaca maxaan ka booda ya xadiidka hore la socotaa la socotaa laakiin mawquuf baad moyeysa lakin waa marfuuc waa marfuuc weeye hadda riwaayada adu wladi nafsu biyadi ina qacra jahanama la sabcuuna khariifan waa min qowli abi hurayrata huna laakiin riwaayo kaleo isagu uu leeyahay buu rafciyey wuxuu ugu dhaaranayaa leannu xataa hadduusan rafcin looma baahno dhowr kodha waynu soo maray hada laysa mima yuclamu biاlra'yi wاlijtihaadi wاlqiyaas inay marfuucata way iska caddahay marka muslim calaa ariiqati lmuxadiiin buu ku socdaa hawlahaaso kale kuma mashquulo mar hadduu saxaabigu ka hadlo hawl aan lagu ogaan karin qiyaas iyo ijtihaad iyo caqli bini'aadam oo haybiyaad iyo tawqiif ah waa min almarfuucaati cindahu waa ra'yu ahli اxadii ayb iyadoo musaraxaana waxay ku timid fii fii musnad axmedi waayrihi baabun fii qowli nabiyi ana awalu naasi yashfacu fi اljannati wa ana akar اlambiyaai tabcan waxaan ahay anugu axadka u horeeyaee jannada ka shafeeca qaadaya marka hore maxaa laga soo shafeeca qaaday dadkii banka dhoobnaa in la kala xukumo oo la kala saaro haddana nabigu wuxuu ka shafeeca qaadayaa in jidka siraad ilahay ummadda nabad ku mariyo haddana waxaa laga shafeeca qaadaya bacdamaa jidka siraad la maray xawdkii laga cabay in dadkii jannada la geeyo oo nin walba gurigiisa loo furo oo lakala wuxuuna nabigu inoo sheegay inuu dadka ambiyada ugu ummad badan yahay dadka rumeeya laga hadlaya xadaana qutaybaة bn saciidi وisxaaq bn ibrahim qaala qutaybatu xadaana jariir yani bn cabdilxamiid الdabi can mukhtaar bni fulfulin mawla camr bn xurayth alkuufi waynu soo maray mukhtaar fii saxiix muslim laba nin basaa ku jirta ninkan iyo nin kale mukhtaar ibnu sayfi mukhtaar ibnu sayfi iyo wadaadkan basaa ku jira fii saxiixi muslim wax la yidhaahdo mukhtaar ataraajim almufrada loo yaqaana tarjamooyinka labada ama halka ah ee kitaabka ku imanaya si goona iskaga baro si hadhow markuu hebelku soo maraa tira waa asagi waa asagi ayib can anas bn malikin radi allahu tacaala canhu qaal qadaa rasul la sal l slam ana awal nnaasi anugu waxaana dadka axadka u horeeye yashfacu ka ergaynaya fi ljannati ay fi dukhuuli janna jannada in la galo waana akaru lambiyaai ambiyada ka u badan baan ahay tabacan xagga dadka raacay ee rumeeyey waxadaana abu qurayb mxamed bn calaa xadaana muaawiyat bnu hishaam muaawiyat bnu hishaam nin saduuq ah. nin saduuqa muaawiyat bnu hishaam alqasaar baa loo yaqaanaa waa saduuq yahimu fii xadiiihi yahimu waa saduuq ama waahiqu fii nafsihi laakiin xoogow xifdigiisu ma awood badno laakiin waxaa la isku waafaqay inuu riwaayatu can sufyaan athawri min aqwa riwaayaat riwaayatu can sufyaan athawri waa min aqwa riwaayaat wa haadihi minha wa haadihi minha diqada muslim bay kutusaysa diqada muslim bay kutusaysa walaysa lahu fi saxiix muslim ila arbacatu axaadiid fii saxiix muslim afar xadiis basuu ku leeyahay afarta xadiidu ku yimaadaan afar mutaabaca keliya wey ragga noocaasoo kalea muqadimadu kusoo sheegay markuu usuusha wariyo oo jimaaulxifd waliqaan ka wariyo inuu raacinayo rag xoolodha mxuu ah, allow sahalla ah oon sii xoog badnayn xaggana aan ba'nayn oo aada u liidanin raggiibuu ka mid yahay marka wadaadka mucaawiya bn hishaam abulxasan alkuufi alqasaar baa loo yaqaanaa laysa lahu fii saxii mus ilaa afar xadiid keliya oo mutaabaca ku yimaada mutaabaca ku yimaada afartaa xadiid mutaabaca ku yimaada laba waa can sufyaan athawri laba waa can sufyaan ahawri wa min abat الnaasi fi hawri baa lagu tiriyaa labana waxaa wey midna waa ninkaan odhan jiray hishaam ibnu sacad midna waa waa shaybaan ibn cabdiraxmaan ninka la jiray labadaasu ka werin waan gaari doonaa in sha allahu almuhim laysa fii صaxiixi muslim man ismuhu mucaawit bnu hishaam keligii magaca hadduu ku inuu asaga iska ogow can sufyaan اhawri sufyaan bnu saciid abu cabdilahi اhawri can mukhtaar ibn fulfulin hadda yaa ismutaabacaynay jariir iyo sufyaan kilaahuma can mukhtaar can anas malik radi allahu tacaala canhuma qaala rasul sl l slam ana akar اlambiyaai ambiyada axadka u badan baan ahay tabacan dadka raacay tabacan waa jamcu taabicin yowma alqiyaamati maalinka qiyaama wa ana walu man yaqracu baaba aljanna anigu waxaana axadka u horeeye albaabka jannada kawanaya garaacay hala furo naga fura odhanay waxadaana abubakr bn abi shaybata qaala xadaana xuseyn bn cali aljucfi xusein bn cali aljucfi can zaaida zaaida waa kuma waynu soo marray inuu keli ku yahay fii صaxiixi muslim zaaid ibn qudaama abusalt abusalti thaqafi ayb wadaadkan daba taagane xusein ibn cali aljucfi waa arwa الnaasi can zaaida arwa الnaasi can zaa'ida ninka ugu xadiid badan ogu riwaaya culus haddii zaaid wax laga qaadanayo waa xusein bn cali aljucfi can zaaid bni qudaamata athaqafi can ilmukhtaar haddaba marka zaaidiya sufyaan athawri iyo jariir kulluhum can ilmukhtaar bni fulfulin qaala wuxuu yidhi wadaadkaas qaala anas bn maalik radi allahu tacaala can qaala nabiy sal ly slam ana walu shafiicin ergeeye midka u ahay walu shafiicin axad ergeeya oo la aqbalo shafaacadiisa aadka u hore yowm alqiyaamati maalinka qiyama cafwan fi ljannati fi dukuul janna lam yusadaq <clears throat> lam yusadaq nabiyu min alambiyaa nabi ambiyada ka mida lama rumaynin maa sudiqtu aniga inta la rumeeye la raacay waina min alambiyaai ambiyada waxaa ka mida nabiya nabi baa kami maa yusadiqu uusan rumaynaynin min ummati ummadiisa ilaa rajulun waaxidun walaysa alkhalalu fii manhaji الnabiyi wa fii dacwati wa fii maadat اdacwa wa fii usluub اdacwa maxay dalika laakiin wa amru min الsama qadaa اllahi wa qadaruhu baa shaqaynaya ayb wsalaamu cala almursaliin wey ilahay ambiyadiisa waa almaanay inay xig guteenna waa sheegay waxba inaysan bi'in waa sheegay laakiin kuwana mala goodgalay bini aadamku marar badan waxay u tiirinhayaan fashalka iyo dacwadu inay socon weydo iyo waxay u tiiriyaan khalal manhaji ah jira adoon waxba jirin khalal manhaji ah iyo ama wax khalal manhaj isagoon jirin bayn soconaynin qabuulka allah bixiyey subxaana wa tacaala tawfiiqda allah iskale fainamaa calayka albalaaq wa calayna alxisaab wey fainamaa cadaa rasuulina albalaaqu lmubiin ambiyadu waa caddeeyeen laakiin ninkaan rabbi khayr la doonin waxay waman yuriid illaahu fitnatahu falan tamlika lahu min allahi shaya marka ilaahay inuu qalbigaada wanaag geliyo ku hanuuniya alla ka bari waad aragtaa nabi juhdiga aan la hadhin oo dadaale ilaahayna ku ammaanay baa lam yusadiqu ilaa rajulun waaxid riwaayaad kale waxaynu gaari doonaa nabi baa iman doona walaysa macahu axadba ambiyaan ah, keligood imanayaaba jiraba waxadaanii camr annaaqidu camr annaaqid camar ibnu muxamed ibnu bukayr waa inaga soo maray annaaqid وزهير بن حرب أبو خيثمة النسائي قال حدثنا هشام بن القاسم أبو النضر أبو النضر شيخ أحمد في مسنده أحمد, أحمد بآد وقوري وذاتك هاشم بن القاسم أبو النضر بن عام كي يكون يديس حدثنا سليم بن غيرة عن ثابت أثبت الناس في ثابت بعد بعد حماد بن سلمة وصمرته طيب سليم بن an aabitin an asm radi allahu taala qaal qaala rasul sl slam aati baab اljannati jannada albaabkeedaan tagaya ywma alqiyaamati maalinka qiyaamo faastaftixu in layga furaan codsanaya fayaquulu lkhaasinu furahayihii jannada wuxuu odhanayaa man anta kumaa tahay faaquulu muxamadun ana aniga weeye meesha ma taal muxamed baan ahay fayaquulu bika umirtu adaa lay faray inaan kuu furo bika umirtu adaa la ifaray laa aftaxu liaxadin qablaka hortaa inaan aadna u furin baa lay faray meeshaan xadiidkii abu hurayra adwa xadiiu anase riwaayo qiimo badan baa la socota la isku khilaafay sixadeeda iyo dacfigeeda xaafidna xajar iyo mundirin ay xoojiyeen nabig wuxuu le marka albaabka jannada saa loo furo ayaa waxaan arkayba islaam ila oratamayso rabta inay hortay gasho jannada albaabka daf ay tidhahdo na maxaad ahayd adogu xaggeed ka timid xaggeed u qamaamaysaa waxay leedahay waxaan ahay imra'atun qacadad calaa yataama laha wuxuu le markaan gacanta midig fiiriyo waxaan arkaa islaamta labada boobayso rabto inay albaabka ama aan iskumargallaba ama iga horgashaba nabigu markaan weydiiy wxu dhan maxaan haweeney agoonley ah oo agoonteeda u sabirtay oo korsatoo ninna ka daba guursanin dumar moogtay waxaa adag baa jiro caruurtooda may agoontan korsanaya wadaad iyo war kale iyo aminkan mashquulka tabaroomahayo ajirkay leedahay buu nabigu halkaa ku tilma alayh salaam xadiidka abu yacla wariye ayib xaafid bn xajar fatxubaariga wuxu ruwaatu laa ba'sa bihim mundirina fi tarkiib watari wuxu waa xadiid xasana marka agoontu darajaday leedahay nabiga inay albaabka ku cidhiidhido iyo haweenadaa segtay ayib nabigu xataa wuu la yaabay calayhi salaau wasalaam baabu ikhtibaai nabiyi dacwata shafaacat meelay ambiye hadheen oo ummadda nebi maxamed oo dhan ba ay nabigu hogaaminayo bay gabar soo laxaadsatay marka iyadna maxaa biibinaya camalkay qabatay baa kicinaya ayib oy xawaara ku kacaysaa agoonta marka xaalkeeda halla ogaado managa aabbahood dilla hala soo istaaga meesha sidii qolya qalabsanoo aan faa'iida lahayn oo soomaaliyad aan ku aqaan maxay naga raha managa aabbahood dillay naxariista baa ka tagtay baabu ikhtibaai الnabiyi dacwaة الشhafaacati liummatihi ikhtibaau الnabiyi nabiga kaydsigiisiibu u baabya u kaydsaday dacwaة الشhafaacati baryadii ergaynta liummati ummadiisa oo ugu dibdhigay ayb xadaanii yunis bimacnaa waxaa looga jeedaa nabi walba ilaahay subxaanaه wa tacaala intuu noolaabaa la dooransiiyey baryo inuu ilaahay baryo laga aqbalayo si otomaatica lanna ambiyadu waynu soo maray ambiyadu dacwadooda iyo allabarigoodu markay alla baryaan waxaa badan in laga aqbalo marka qabuulkeedii ijaabadeeduna waa qabuulu amacin waraja way quudarayneen rajo badan bay alla ka qabaan laakiin laazim ma aha baryo walboo nabi uu baryo in la aqbalo waa inaga soo maray ilaahay baan saddex weydiistay fa acطaani inatayni wamanacanii waaxida baryadan laakiin waa maxay nabi walba marba waxaa la yidhi waxaad doonto maanta qabso adugu hal shay oo lagu siinayo kasii daa nabi ummadiisu ku rogay sida nuux kale rabbi laaroo ku baabi'iyey nabi ku baabiiya fircoon sida nabi kale nabi wuxuu ihi masaas lambar alla waxaan u dibdheganayaa inaan aakhare ku ergeyo ummaddayda ku badbaadiyo ayb tii baa laga hadlahaya xadaanii yunus bn yunus bn cabdilla al sancaani afwan yunus bn cabdilla al sadafi wadaadkii misriga ahaa ee sheekhu sheekhu sheekhu muslim wa tilmiid shaafici tilmiid shaafici adgana caanka ahaa أخبرنا cبد اللh بن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن شاب الزهري عن أبي سلم عبد الرحمن بن عوف الزهري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رsuل الله صل ل سلم قال لكل نبي نبي walba waxaa u ahado uu leeyah rabi siiye dacwaة baryo yadcuuha alla uu baryayo bimacnaa dacwatun mujaabatun wey riwaaya kale ay kugu damba kugu iman doontaa ama mustajaabatun baa kugu qadaran waa dacwo la aqbalahayo bilqaطci wاlyaqiin nabiguna uu ogyahay marka iyada la siiye khiyaarka fa uriidu waxaan doonayaa an akhtabia inaan qarsado dacwatii baryada iyo togmadayda shafaacatan liajli shafaaca liummati ywma alqiyaama inaan oogu ergeeyo ummadayda maalinka qiyaama yaan dib u dhiganaya ilaahu hadda ka hor ma ii dooransiisay inaan maan aan ku baryo oo waxaan ku weydiisa aada isusaa tii aanu dib baa udhigtay wey taydi aakha aan rabaa in baryada lagu aqbalo ummadda ay ku badbaado khaasatan ahlulkabaa'ir idan waa hada waxay tusaysaa nabigu sal ly slam qiimaynta xaaladda uu qiimeynayo iyo garaadkiisu meeshuu joogay ku tusaysaa naxariistiisa iyo danqashada ummadda u danqan meeshuu ay ka tagnayd baad garanaysa yadu waaad dhihiled masaasahaa kulligood wixii iga hor yimaadaan dhulkaa lagu daro wixii aan i rumeeyana cerkay xidigaha la geeyo maya intan laftirkeeda u baahan bani aadan yaa u wanaagsan intaad la rumaysay intii aad la rumaysay baa sii kala daran yaa u daciibsan maalinka qiyaama ahlulkabaa'ir ayagaa in lagu badbaadsho ayb وxadثnي زhayر بن xرب وcبد بن حmayd qاal زhayr wuxuu hi xadaثnii yعquub بن ibrahim cafوا xadaثna yعquب بن ibrahim الزhري xadaثna بn أkhي بن شihaab ibn akhi بn شihaab magacii baa tidhaahdeen maxamed بn cabdالlaahi ayb can cami adeerko ibn شihaab hadda hadda waxaynu soo marayn markay as mutaabacaynay ibn akhi ibn شihaab iyo malig dhahaad maali malig can ibn شihaab soo ma ahayn ayb can cami adeerku ibni shahaaba abaranii abu salma tii hore abarani ma wadani cam bay ahayd abu slm bdiraxmaan ana aba hurata radi allahu tacaala canhu qaal qaala rasul lah sal lay slam likulli nabiyin nabi walba waxuu u ahaatay dacwatun baryo mustajaabatun baa hadda kuu qadana la aqbalaya bilqaطci wاlyaqiin wa aradtu waxaan doonay in shaa allahu tabarukan tabarukan maxaa yeele hawshu waxay dhici doontaa mustaqbal horena nabiga waxaa lagu yidhi walaa taquulanna lishay nii faacilu dalika hadan hadan aakharana waa hadi waltandur nafsu maa qadamat lihad marka waxaa way insha allah waa in la geliya tabarukan iyo imtithaali liamri rabbihi subxaanah wa tacaala an akhtabia inaan qarsada yaan doonay oon dib dhigto way huna dacwatii aniga baryadayda shafaacatan liummatii ywma alqiyaama inay u noqoto ergo ummadayda maalinka qiyaamo ayib ama mafcuul ljli ama waad xaalayn haddaad doonto dhiba male xadaanii zuhayr bn xarb wacbd bn xumayd qaala zuhayr wuxuu hi xadaanaa yacquub ibn ibraahim xadaanaa ibna akhi bni shihaab can cami adeerki bni shihaab xadaanii camr ibn abi sufyaan bni asiid bni jaariyat athaqafi mila dalika hadda waxaa israacay ibnu shihaab baa laba sheekh meesha ku abu salm iyo iyo camr bn abi sufyaan kilaahuma can abi hurayra mila dalika mila xadiii abi slm wariyo xadika abi slm oo kale ayuu wariyey can rasuuli lahi sal sl rsulka ilahi buuna ka warinay wadaadkaas camr ibn abi sufyaan ah lam yuwaiqhu axadu wainamaa waxaa lagu tawhiiqiyey biikhraaji shaykhayni lixadiiihi meeshuu dahabi ku baabiiyey xaakim xaakim baa wuxuu hi nin walba oo sheekhaynku wax ka wariyaan waa muwafaqun mucadalun xufaaddu ay ka hadleen maya buuri rag waxaa jira wax jarxia aan lagu haynin laakiin iqaad ku ah biikhraaji الshaykhayni canhu aw canhum ninkana ka mida ah, camr ibn abi sufyaan ibn asid ibn jaariyat الhaqafiy ayb ibn xibbaano haddee qarnigii afraad bilowgiisii ah yaa ugu horreeyey wax tawhiiqiyo ku sheega fii iqaatihi ayib idan ibn xibbaan gormuu tawhiiqinayaa waa bacda ikhraaji shaykhayn lixadiii e, camr bni sufyaan saa iska ogaada idan dahabi wuxuu ku yidhi ahiqatu man waaqahu kaiir aw waaxidun aw akhraja lahu ashaykhaan imuqiga waa meeluu kaga fanigan waa aad buu kaga ficay ragga qaarkii ama ku qarniga ahaa marka iqadu ma aha nin uun fulaan u yidhi waa iqo bukhaari iyo muslim hadday ninka wax ka wariyaan wax jarxina aan la haynin macnaheedu waa maxay war annagaa kaa hubsane nagnaglayna qaado wadaadka ayib macnahaasaa meesha ku jira an abi hurata radi allahu can rasuuli lah waxadatanii xarmalatu bnu yaxya tujiibi xarmala waa inagu soo maray ayib inuu yahay tilmiid الshaafiعي abarani whb cabdulahi bn wahbna aad oga wariyo intaad aan soo marin cabdulahi bnu daba tagnaa baan filaya abarani cabdulahi bn wahb abarni yunis bn zid اlayli can shaab الzuhri yunis bn zid اlayli malik ibn anas can shaab الzuhri bni akhi bni shihaab can shaab الzuhri saddexdaa wadaad ba isdaba taagan yihiin yaa kaloon soo maray yacquub bn ibrahim saxiix mise maya saddex wey waa malik iyo yunis iyo iyo cabdulahi bn mxamed mamed bn abdlahi afwan ana <clears throat> camr bn abi sufyaan bn asiid asiid wey usayd ma aha ibn asiid ibn jaariyat aaqafi ahbara wuxuu u sheegay ana abaa hurata radi allahu tacaala canhu qaala likacb alaxbaar kacab ibnu maatic baa la odhan jiray khilaafadii sayidina abubakr buu islaamay baa loo badan yahay wadaadana waxay dhahan maye wuxuu islaamay khilaafadii cumar bn khaaab kaana min culamaai ahli kitaab min culamaai lyahuud buu ahaa caalim kutubta yaqaano alaxbaar waa jamcu xabrin xibriguna waa asalkiisu waa inqaasta iyo hadda wax lagu qoro kutub badan iyo diimihii hore aad wax u yaqaanay nin muslimo qiimo badanoo min sayidi taabiciin min itiqaadi taabiciin buu ahaa fa aslama waxasuna islaamuhu khilaafadii sayidina cumaan buuna geeriyooday maba sii daahinba soddon iyo labada hijira meelahaasu geeriyooday qaala likacab alaxbaar wuxuu ku yidhi ina nabiya sal slam nabiga ilaahay baa qaala wuxuu ihi kacabow war ma haysidi likulli nabiyin dacwatun nabi walba wuxuu leeya baryo yadcuuha alla oo baryo fatustajaabu lahu qaطcan wa yaqiinan wey faana uriidu anuu nabigu waxaan doonayaa buuhi in shaa allahu hadduu rabbi yidhaahdo an akhtabiya inaan dib dhigto dacwatii baryadayda shafaacatan liummatii ywma alqiyaama liajli shafaaca inaan ugu ergiyo ummadayda maalinka qiyaama faqaala kacab wuxuu ihi liabi hurayra u fiirsa suu u hubsanay illa waa hawl culus wey anta samicta hada min rasuuliillah ma adigaa ka maqlay arrinkan asagaa suubanaha abi hurayro qaala abu hurayra nacam anaa anaa ka maqlay lagu kala dareerhada kacab meesha kabih buu ka qaata xadana abubakr bn abi shaybata wa abu kurayb maxamed calaa wallafdu liabi kurayb waa isku macaani axaadiidan marka waan waan dareerinaynaa wlafdu labi kuraybin qaala xadaana abu mucaawiyata muxamed bnu khaasim adariir can ilacmash sulaymaan can abi saalix dakwan asamaan can abi hurta radi allahu tacaala canhu acmash magacii can abi hurta radi allahu tacala canhu qaala qala rasul sl slm likulli nabiyin nabi walba waxuu ahaaday dacwatun baryo mustajaabatun intaasaa ka maqlay riwaayaadkii hore fatacajala waa degdegsaday kullu nabiyin nabi walba dacwatu baryadiisu hormarsaday wey baryadiisii loo ballanqaaday in laga aqbalayaa loo jeedaa saan baryooyinka kale ambiyada laga aqbalay ayaysan kaaga khaldamayn kaaga hor imanin ayib kuwa kale markay ambiyadu ilaahay weydiisanayeen ma aysan hubin in laga aqbalay oo laga yeelayo ayib aqbalaadda ahayd wixii aad codsatay in lagu siiyo laba aqbalaad baa kala jira daco walboo ilaahay addoon uu ka baryo ilahay waa aqbalaa addoon muwaxida iyo ambiye wax walba ilaahay weydiisan rabbi waa aqbalaa laakiin aqbalaaddaa kala duwan waa inaga ku marray fii jaamici tirmidi in lagaaga aqbali karo balaayo kugu soo aadan baa rabbi kaaga difaacaya haddii ilaahay waad aragtaa meeshay taallo faqriya gaaja iyo shiidnima eber iga dhigtay allah waxaan kaa rabaa dukaan buuxa aduu dukaan baad raadinaysaa buuxa iyo alaab kale ilaahayna wuxuu og yahay inay balaayo kugu soo socoto ducadaadii iyo baryadaadii waa la leexino waxaa lagaaga leexinaya oo lagaaga difaacayaa balaayadii adu maslaxadaada ma taqaanid marka maanta waaad waaad niyada u sheegi ilahay baa tuhmi intaasoo goor baa ilaahay baryay waxna ima siinini meeshaas kaga dhaqaaq baa is leedahay laakiin maba ogidba waxaa ilaahay kaa difaacay subxaana wa tacaala dembi adu aad leedahay ood ka toobadkeeni weyda baa lagaaga dhaafi warna ooma haysid kayd baa lagu goyn oo diiwaanka aakhara acmaasha lagugu qori awaab iyo ajirhaan baa lagugu badeli qaabo badan baa ilaahay subxana ducdu aqbalaa laakiin ado waxay rabaan ilaahu roobkeen inuu dhararag soo yidhaahdo ilaahu islaanta wiilasha inay soo tuurto hadday istuuri weydo ducda in laga aqbalin baa aaminsanaya ayib aafadaasaa jirta qaab kale loo tan laga hadlay marka waa ambiyadu ducooyinka kale alla baryahayeen waxaa loo jeedaa maysan hubin waxay weydiisteen qudhigiisa in la siinayo laakiin middan waxaa la yidhi sheegta fartaa laydinka saaraya waxaad weydiisateen dembina lagu dhaafi maayo ajrin laydinku bedeli maayo balaayo soo socta lagu celin maayo kayd laydin gelin maayo waa laydin siin weytan taasuu nabigu dib u dhigtay calayhi salaatu wasalaam inaad i fahanteen baan u malay waxaan u jeedo wa innii anigu ikhtaba'tu waan dib dhigtay dacwatii baryaday shafaacatan liummatii yowma alqiyaama ergo inaan oga dhigo oon ku badbaadiyo ummadayda maalinka qyaama fa hiya shafaacadaas naa'ilatun way gaadhaysaa in sha allahu tacaala man maata min ummatii laa yushriku biاllaahi shayan kala bax kitaabka qabaad shirki iyo shafaaca kala tage in badan baa celceliyo ilaad igu daasheen wadaad ree reer bambaasooo waagii macadkii k aan joognayba wuuu dhihi jir laqad sharaxtu lakum wawadaxtuhu xataa qultum toosha marka waxaa weeye saan ugu celcelinhayay baad igu daasheen waad igu daasheen u fiirso fa hiya naa'ilatun shafaacadaa waxay gaari doontaa in allah man maata min ummati axadka dhintay ummadayda ka mida yushriku biاllaahi shay ilahan u shariig yeelaynin yowmaidin laa tanfacu shafaacatu ila man adina lahu اraxmaanu waradya lahu qawla man da ladii yashfacu cindahu ila biidnihi xadiid kale abu hurayra man ascad الnaasi bishafaacatika fi صaxiix waad garanaysaan maxaa nabigu yidhi man qaala laa ilaaha ila اllah ilaahay keligii ninka caabuday ayay anfacaysaa riwaayo kale ninkii ilaahay aan u sharig yeelin bay anfacaysaa fahiya naa'ilaة man maata min ummatii laa yushriku biاllahi شhayئa laa yushriku biاllaahi شhaya maxay tidhaahdeen waa nakira fii siyaaqi الnafyi ayb waa fii siyaaqi الsharطi man man maata inta waa iskugu tagtay waa ficlu fii siyaaqi الsharطi waa nakiraة fii siyaaqi الsharطi wالnafyi isku dar wax oo dhanba cumuum oo dhan baa laiskugu geeyey mushrik baa marka janno gelahaya oo shafaaco nabigay ka qayb qaadanaya meesha ma taal waxaa kaaga daran ibdaradooda wax kaaga daran ninkan mushriku shafaaco uma baanay ku leeyihi marka waa lax baa lagaa yidhi way taagan tahay ninkii ku qabsaday tuugti ku qabsaday lax buuran bay waxay moodeen wan bay moodeen <laughs> niman tuuga soo heshiiyey marka waa lax baa lagaa yidhi buui wanba maaha waxaad ka hadlayso almuhim waxay ku leeyihiinba maba aha mushriga ilaahay kayrkii caabuday abootooyinkaanu qaabuurka dambaajiyey iyo mushrikiintii caabuday nabilaahi ciise iyo hooyadii iyo mushrig oo dhanba islaamnimo sheeganaya aakharo shaabco oma baahno maxaa yeelay laysa min ahli اkabaa'ir boorta warma ilaahay khayrkii in la caabudo macduur weeye iskaga taga meesha wadaado faya naa'ilatun man maata min ummati hada lam yushrik inaad fahanteen baan u malay ayib aafada meesha taalla waxaad aragteen ma ah bidaarisibaabe kugu shabe ree macalin yidhahdeen baasha iska ilaaliya ilxaad fii diin illaahi wey waa khalط اlawraaq waa qalb اlmawaasiin waa macaayiirta shareecado dhan oo lagu tunto miisaan ma jiro wax miisaana ma jiro laa farqa bayna muwaxidin wa mushrik waxaa weeye waa safsata safsatadu laba macani baa loo isticmaalaa mid isilaaxiye ah iyo mid caama safsadu waa kulu jaxdin lilxaqiiqa aljaxd lilxaqaa'iq fahuwa sofistaa'iyu wajaxd اlxaqaaqi fahiya safsatatun marka waa safsatatun fi اlcaqliyaati wa qarmatatun fi اnaqliyaat qarmata maxaa looga jeedaa ninka nusuusta taxriifiya fahuwa qarmatiyun baaini weeye cuquusha ruuxa ku ciyaaran maxaa la yidhahdaa haddaan hadda aan sla soo istaaga saaka waxaan rixla ma aha oo kanmiis ma aha maxaa jira indhaha caad idinka saaran yahay anu unba waxaan waxaa la yidhahdaa ibis iyo kurus weeyaan ku ui maxaad leedihiin sabsabi baan lannu xaqaa'iq baan inkarayaa xaqaa'iq jaxdu lxaqaa'iqi hiya asafsaatu lianna sabta asalkeedu waa maxay waa tamwiihu lbaaili bilxaqi shaygii baailkaa ah in xaqa lagu labo marka haddaad xaqaa'iqdbadashana waxaa tahay safsai baa tahay awsofistaa'iyo haddii aad nusuusii taxriifisoo laqonjubaadhana w lagu yaqaanay idbaxuu baaratan waay dha caaisha dila gawrac wey salaadaha la sheegay waxay dhan waxaa weeye in la xurmeeya aimadaanada waa maxay waxay dhan waa in la tago qubuurtayada wey soonku waa maxay sirta awliyada in la ilaaliyo wey taa qarmatatun fi naqliyaat wasafsaatun fi lcaqli inaan isfahnaan umaynaya iska ilaaliya ma ninkan ilaahay keyrkii caabudaya ee sheekh cabdiqaadir marka la sheegay ooye ilmaynaya ee ariga nag ka dhigay ee umadrogay ee galgalanaya miyaan ilaahay keyrkii wax u gowracayn una awliya caabudayn maya fahuwa safsaiyun fi lcaqliyaati fi lxaqaa'iqi waqarmaiyu fi naqli ila nusuusta inu awli ku qasbaya oo taxriifiyo nusuusta ey oo ay adaro balaayo adaan shuqul kulahay maxaa amar kashmiiri ay haddii la dayn waayo nas walbay geli kartaabu ay iyo taqdiir iyo waxbaa go-an iyo xadaf haddii diinta laga dayn waayo buur meel walbaa la gelin karaa udcu llaha udcu awliyaa allahi baan dhahaynaa buur halkaan laftirkeedaa la gelin karaa ma ogta laguma ciyaaro nusuusta haddaad taqdiir iyo xadaf iyo ay laga dayn waayo nusuusta meel walba adig waaa ka go-an marka sugnaanaya maba jiraan ayib xadaana qutaybat bnu saciidin xadaana jariir jariir waa min cabdilamiid way hunaa hadduu dhac inta badan an umaarat wawa bnu qacqaac umaarihii kale mis umaaran shalay soo mar afartii buu ka ixtiraazaya muslim daqadiisa wahwa ibnu lqacqaac wey ee ma aha kuwi wadaadihii kale ibnu khasiy ibnu cumayr iyo iyo saxaabigaha cumaarata bni ru'ayba midna ma aha kuleh can abi zurcata bni camr bni jariir can abi hurata radi allahu tacaala qaal qaala rasul lah sal lay waslam likulli nabiyin nabi walba waxa u ahaaday dacwatun baryo mustajaabatun laga aqbalaya qaطcan isagoona uu og yahay yadcuu biha alla uu ku baryo marka laga dhagayso yaa loo dhiibaya wii qudhigiis wainii anuguna ikhtabatu waa dib dhigtay dacwatii shafaacata liummati ywma اlqiyaama xadaana cubaydilah bn mucaad alcambariyu xadaana abi riwaayaadka cubaydilah bn mucaad alcambari fi saxiix muslim akaruha julluha wa can abihi julluha can abihi marar yar oon badnayn afar iyo shanba gaadhaynin iyo wax ka wariya xadaana abi aabihiina waa mucaad ibn mucaad alcambari waad garanaysaan mucaad ibn mucaad alcambari xadana شhucbaة بن xajaaج can muxamed wh bn ziyaad albasri laysa fii صaxi muslim ila hu dhowr maxamed baa jirta oo saddex ah fi kutub sit saddex muxamed halkan basaa ku jira muslim waa ninkan odhan jiray xamaad ibnu slm wa abat الnaasi fi hamsa fi haabت اlbunani wa cali bn zayd bn judcaan wa cumaaraةa bn abi cumaara wa muxamed ibn ziyaad albasri wadaadkii wey wadaadkii aljuma basri abuaari almadani asalkiisi ree madiin ahaa waagii dambe laakiin basru degay labadaba marka waa loo tiriya maxamed ibnu ziyaad aljumaxi albasri abuaari almadani baa lagu leeyahay oo maxay tawshu adugu marna gaaris baad deganaan jirta oo gaarisi baad ahayd waagii dambe nairobi baad shaqa ka dhigatay waxaan ku dha anairobi marka way wala fara badan tahay inaad ka tagtood bambaasi noqoto laga yaabaa ka tagtood maliindi noqoto idan waxaa weeye afar sano meeshaa joogtaba waa lagu tirinaya cinda alxadiid waa taqaana ka yarna wadaadaba qababa ayaaba qaba can muxamed wah bni ziyaad albasri اljumaxi abuاlxaariث almadani laysa fii صaxi muslim maxaan idhi ilaa hu qaala samictu aba hurayrata yaquul qaala rasul lah sl lay slam likuli nabiyin dacwat dacaa biha fii ummatihi nabi walba wuxuu leeyahay dacwatan waa maxay waa muhiim jiddan waxay qaydaysaa dacwada iطlaaqeedii baryada ambiyada la siiye l nabi walba ducee waa lagaa qaban maanta waa lagaa yeeliya waa barya ku saabsan fii ummati kuli nabiy ee ma aha shaksiyadiis wuxuu alla u barya ama kale u baryay fastujiiba lahu waa laga yeelay wa inii aniguna uriidu waxaan doonayaa in sha allahu tacala alla hadduu yidhaahdo an uahira akhtabi oo kugu adkaatay baa hadda laguga caddeeyey an uahira inaan dib u dhigto dacwatii tana marka kaga fiican ikhtibaau waxaad qarisa weeye ood yar dahaadho oo dib geyso hunaana waa dibdhig tacjiil ila addunya la joogo caajiliye aakhiro aajiliya loo dibdhigo shafaacatan liummatii yowma alqiyaama irga iyadoo ah ummadayda maalinka qiyaama cafwan xadaثna abu hasan اlmismaciyu malik bn cabdilwaxid soo ma ahayn wmaxamed muana wbnu bashaar maxamed bashaar bundar xadaana afwan xadaana cafwan waxay noo sheegeen u fiirsan ada wadaadka muslim diqadiisa waa waxbuu kala duwaya haddaad ku rafaadayso xadiidka abu khasaan keligii baa ka qaatay somayna sooman haddaad sheekha keligaa ka maqasho xadiidka xadaanii baad dhihi haddaad ku dul akridana akhbaranii baad dhihi haddii markii xadiidku sheekhu uu sheegaya aad koox ahaydeenna xadaanaa baad dhihi hadhow markaad tabanayso siyaqu taxamul واlأdا taxamulku markaad ugu aqaadanayso adaguna markaad sii tabinaysa arda usii tabinayso markaad taxamulayseed xadiidka haddii lagula joogay xadaanaa baad leedahay ila keligaa ma tiidi wuxuu noo sheegay annagoo jamaaca wadar ah oon waaxid ahayn haddii marka keligaa aad tahayna waa xadaanii tii buu kala qaadaya abu hasan almismaci muslim xadiid keligii baa ka maqlay laakiin labadan wadaadee kale maxamed musanna iyo ibnu bashaar waa lala joogay keligii ma ahay ayagiibu rabaa inuu isku qabto saddexda wadaad see iskugu qaban marku inuu kala soco oo u yidhaahdo abukhasaanna keligay buu ii sheegay hebel maxamed laba maxamedna waa layla joogay intiibuu kuu sheegay xadaana abukhasan almismaaciyu wa muxamed kuma cadfano tii hore kuma cadfano waa jumla bilaabanaysa istinaaiy wamuxamed ibnu muana wabnu bashaarna xadaana way noo sheegeen xadaana way noo sheegeen alftatniyada hore waa maxay u laabanaysa labada wadaad nuunkan dambana jamaacadii iyo wadaarta asaga la joogtay muslim inaad fahanteen baan u maray wlafdu labi hasaan lafdigan sheegahayana abi hasaan baa iskale ee ma laha laba muxamed xadaana qaaluu waxay dhaheen jamaacada isku soo qabee xadaana mucaad yacnuuna bna hishaam ila mucaad ibnu mucaad baa jira ayib mucaadiya dhowraa jira marka waa inuu kuu sheego mucaad ibni camrin baa jira wuu kala saaraya yani yacnuuna waxay u jeedaan wadaaduhu mucaad bna hishaam ibn abi cabdillaahi dastawaa'i qaala wuxuu uhi mucaad xadaanii abi aabihi hishaam ah can qataada xadaana anas maalikin shalaynu soo maray inuu abu daauud yidhi abat الnaasi qataada ku xiga uma saabit uu la maray xadaana anas maalikin an nebi sal slam qaal likulli nabiyin dacwat dacaaha liummati nabi walba wuxuu lahaa baryo oo ogu baryo oo laogu baryay ummaddiisii waini ikhtaba'tu anugu waan qarsaday dacwatii shafaacatan lummatii ywm اlqiyaama anigu dacwada dib baan udhigta saan ugu ergeeyo ummadayda maalinka waxadaanii waxaa kaloo xadiidka ii sheegay zuhayr ibni xarb zuhayr iyo qutaybe iyo abubakr ibn abi shaybe waa nimanka muslim ku socdo muslim raggu ku duulaayo kitaabkiisa uu ku dulwareeg u ka tirsanya ag kun xadiid wax ka badan buu zuhayr ka wariyaa fii saxiix muslim abubakrna sidoo kale ayib waxadani zuhayr ibni xarb wabni abi khalaf ibn abi khalaf wuu iman doonaa maxamed ibn axmed ibn abi khalaf asulmi mantli wuu ku iman doonaa isagoo abtirsanay iska waxbaha qori wabn abi khalaf qaalaha waxay labada wadaad yidhaahdeen xadaثana rawx ibn cubaad alqaysi xadaثana shucb ibn xajaaj can qataada muhim jida wey can qataada maadaama alimaam qataada ibn dacaamata asaduusi lagu tuhmo tadliis shucba waa inuu keeno muslim lanna shucbata laa yarwi can qataada ilaa maa saraxa fiihi samc idan waa hawlo badan buu muslim ilaalinayaa godod badan iyo daaqado badan buu xidhayaa oo saan war loo keenin ayb imaa inuu kuu keeno isagoo xadaanii le ama samictu leh wa imaa inuu keeno raawi laa yarwi can qataada ilaa maa saraxa fiihi asamca wataxdiia ayb ama uru kaloo aan qataado u baahnayn in la helo wey waad soo marteen iyadoo carraka u ahaatay waxadad cafwan bihada اlisnaad sanadka hadda aynu soo maray buu nooga tamiyey qataada can anas wayahadi waxadana abu kurayb muxamed xadaana wakiic bn jarax abu sufyaan الru'aasi xa waxadaanii ibrahim bn saciid aljawhari xadaana abu usaamata jamiica can miscar jamiican labadii wadaad buu ujeeda oo ah wakiiciyo iyo abu usama xamed bn usama اleyثi jamiican si wada jira can miscar bni kidaam alhudali waa nin iqa ila anahu rumiya biاlirja irja fuqaa kii xumaan ma ahay aafadaasii ahaa can qataadata bada snaadi haddayaas mutaabicay shucbiyo miscar shucbiya miscar yaa kale hishaam ibn cabdillahi distawa isna waa ka sii horeeyey ayb bhada isnaad sanadka aan soo maray buu inoogu tumiyey xadiidkii wey hayra laakiin ana fii xadiii wakiicin xadiidka wakiic waxaa ku jira oo xadiidka abi usaame aan ku jirin qaala wuxuu yidhi anas ucطiya kullu nabiyin wey uciya si hor likulli nabiyin bay ahayd meeshii laamta ucطiyo ku bedel ucطiya kullu nabiyin buu ku wariye weeye wakiic ayb wa fii xadiii abi usaama xadiidka abi usaama waxaa ku jira can الnabiyi baa ku jira xadiidka wakiicna maxaa ku jira ana nabiy اllahi sal ly slam muxuu kala duwayaa can الnabiy iyo ana nabiy allahi ayb waaa wey waa muslim hawshiisu waa ulaha lala yaabay waa waxaad hawlka ilaayn karta ma ah iskaga kaa darmanayaan soddon kun iyo soddon kun iyo maa saddex kun iyo soddon iyo saddex xadiis oo inta usuusha basa ah haddii asaaniidda iyo takraarka laisku dao toddoba kun iyo kirdhow weeye ayuu wuxuu kala soocahayaa si niisaab shay shay uu ku khaldaya lama arko si walba intii loo dabagala waa lagu daala marka waxaa weeye ilaaha barakay mamd abdl aani wadaadka daay marka carabka iga dhaceen ku khaldigaadhe weeye yunis bin cabdilacla sadafi nacam ninkan ku khaldigaadhe w maamed xadaani cafwan maxamed abdilacla asancaani xadana muctamir bnu sulaymaan can abiihi sulayman arkhan ataymi sulaymaan bnu arkhan ataymi waa kii odhan jiray bacd alxufaad ahbat الnaasi fii cafwan ajal الnaasi fi الriwaayati can anas waa sulaym darkhan ataymi wadaad la yidhi farqun ajal الnaasi wa ahbat الnaas farq baa udhexeeya ajaladu waa xagga sharafta da'da cilmiga qiimaynta marka la fiiriyo ya hadda so ninkan anas maaha anas baan hadda haynaa cabid waxaan kusoo maray cabdillah mascuud cabdillah mascuud buu ahaa ninkan waa anas can abi aabbihi oo sulaym tarkhan ataymi ajalun ajalu man rawa can anas baa la yidhaahdaa dhib ma laha can ana nabi sal slam qaala wuxuu ihi fadakara wuxuu sheegay kumaa ninka sheegay sulaym tarkhan ataymi leanno riwaayadan rag raggii dambey mutaabacanaysaa raggii ma aha wakiic iyo abu usaama ma ah waxay mutaabacanaysaa raggii wax ka qaadanayay anas oo qataada ah qataadu fakra wuxuu sheegay weeye sulaymaan ibnu tarkhan ataymi naxwa xadiii qataadata can anas maarata su kala duwahayo ninba ninkuu raaco wuxuu ku dar kuu sheegaya sulaym tarkhan wuxuu mutaabacaynaya qataad marka wuxuu la dheeryahay waa in lagu sheega marku kala duwan yihiin waxadaanii moxamed ibnu axmed bni abi khalaf asulami soo kuma dhow waa iman doona wakaas wadaadkii weeye horaan lagu soo yidhi ibn abi khalaf asulami xadaanaa rawx بن عubaadةa xadثna بن jurayج cabdالملك بن cabdالعaزيز بن jurayج qاal أخbarnي أbu زبر محamed أنه samca jaaبirا أنه samca jaaبir بن cabdاللaahi يquuل isagoo le can النبي sل ل sلم لكuli نabiyi nabig walba waxaa u ahaatay dacwaة allabari qad dacaa biha u ku allabariyey fii ummati ummadiida gudaheeda ugu allabariyey wakhaba'tu waan qarsaday ama waa dibdhigtay dacwatii dacwadaydiina shafaacatan liummati ywma alqiyama u dibdhigay wallahu subxaana wa tacaala aclam